wاbtaguu min fadl الlah faإida qudiyat الصلاة haddii salaadii la bogo oo salaadii laga baxo fantashiruu baxa fi lardi dhulkii ku socda oo baxa wabtaquu raadiya min fadli illaah ilaahay fadligiisa raadiya oo risqigii ah macnaa haddaad salaadii dhammaysato bax oo shaqayso taasaa nala farayaa wa can abi cabdillah marka meeshaasi shaqadii inay tahay ma'muur inuu qofku raadiyo oo doono inay ma'muur tahay oo la baa laga qaadanayaa maxaa yeele shaqadu waa waajib in la doonto oo qofku uu ka cararo waxweydiisasho iyo in dadka ay wax siiyaan wa abi cabdillaahi waxaa laga wariyey zubayr bn alcawaam ahaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayhi waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi lan ya'huda axadakum qofkiin inuu qaato axbulahu jamcu xabli weeyaanoo xargihiisii intuu qaato uma ya'tii dabadeedna uu tago aljabala buurta oo fayatiya markaas uu keeno bixusmatin min xatabin xirmo qoryo ah calaa dahrihi dhabarkiisa oo fayabicaha markaa uu sii iibiyo oo fayakufa allaahu biha xirmadaa uu iibiyey lacagtii uu ka helay ilaahay kaga gaabiyo oo ku dhowro wajhahu wejigiisa ayaa khayrun lahu qofka waxay uga khayr badan tahay min an yas'ala annaasa dadka inuu wax weydiisto actowhu inay siiyaan aw manacuuhu ama ay u diidaan qofkiin inuu baxo oo buurtaa fuulo xargihiisii qaato qoryo soo qaado dhabarka soo saarto suuqa keeno iibiyo ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiista inay siiyaan iyo inay diidaanba xadiidkan horaanu usoo aragnay rawaahu lbukhaariy marka taasina waa dhiirigelin nebigu nagu dhiirigelinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh noocay doontaba ha ahaatee in la shaqaysto in la shaqaysta nebigu uu nagu dhiirigelinayo wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi lian yaxtaiba axadukum inuu qofkiin qori guro lian yaxtaiba xatabkii weeyaano inuu qoryo guro oo qoryo doonto axadukum xusmatan duub oo min calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo qaado ayaa khayrun lahu waxay oga wanaagsan tahay min an yas'ala annaasa dadka inuu wax weydiisto fayucطiyahu inay siiyaan oo markaasi la siiyana waa leeyahay aw yamnachu ama ay u diidaan calayhi dushiisa muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi kana daawuud calayhi الsalaam wuxuu ahaa nabiyullaahi daawuud calayhi wacalى nabiyina الsalaaةu wasalaam laa yaأkulu midaanan cunin ila min camali yadih خلاص إن شاء الله ما شاء الله أيوة وأرنتها رواه البخاري وعنه waxaa laga wariyay أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قال زكريا waa ku celina dhib ma lah كان زكريا عليه السلام نجاarا رواه البخاري مسلم نبي اللhi زكريا wuxuu ahaa نجاar qoryaha ka shaqeeya wataynu nir waa faryaamo وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكل أحد طعاما ما أكل معن أحد قف طعاما راشن معن قط ولقي خيرا كوناك بذن من أن يأكل إنو عن من عمل يده وإن النبي الله داود نبي الله داود كان وحوها يأكل مدعنا من عمل يده رواه البخاري baabu اlkarmi wاljuudi wاlinfaaqi fi wujuhi اlkhayri hiqaة biاllahi tacaala baabu wuxuu u baab yahay alkaram wاljuudi deeqsisnaantii weeyaan juudku waa qofka deeqsiga ah karamkuna waa gacan furnaanti waa isku macno dhow yihiin wاlinfaaqi iyo waxbixintii fii wujuuhi اlkhayri wejiyada khayrka oo dhan qofka uunan ka gaabinna wax ku bixiyo deeqsinimo inuu muujiyo waxbixin inuu muujiyo haba u yaraato hadday doonto oo aniga haddaanan waxba haysaninna waa hiqatan biاllahi tacaala adoo ilaahay ku kalsoon subxaanah wa tacaala adoo ilaahay ku kalsoon maxaa yeele ilaahay muxuu yidhi wamaa anfaqtu min nafaqatin he fahuwa yukhlifu way noo imanaysaaba wma anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ma bixisaan shay ila fahuwa yukhlifu bedelkeeda ilaahay baa keenaya xadiikiina wuxuu aha unfiq calayk waynu arki doonaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa anfaqtum ma bixisaanoo ma nafaqaysaan min shayin ilaa haddaad sidaa samaysaanood wax nafaqaysaan oo wax bixisaan fahuwa ilaahay yukhlifuhu waa ka bedelkeeda idin siinaya ilahay subxaana wa tacaala isagaa bedelkeeda ku siinaya jala wacala qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wmaa tunfiquu min khayrin khayr ma nafaqaysaan falanfusikum naftiinna wmaa tunfiquu ma nafaqaysaan min khayrin falanfusikum wmaa tunfiquuna ma raadisaanoo ma bixisaan ila btiqaaa idinkoo doonaya ma bixisaan ila btiqaa'a doonitaan aad doonaysaan wajha allahi mooye wmaa tunfiquu ma nafaqaysaan min khayrin khayr ma nafaqaysaan ilaa haddaad sidaa yeeshaan ood aad samaysaan yuwafa waa laydin oofinaya ilaykum idinka ilaahay baa idin oofinaya wa antum walxaal antum idinku laa tudlamuuna aanan laydin dulminaynin wixii aad bixiseenna waxba laydinka dulmin maayo siday ahayd baa ilaahay idiin siinaya subxaana wa tacaala bedel khayr qabaa ilahay idiin siinaya jala wacala وcan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi nebigu laa xasada ila fi اثnayn rajulu ataahu allahu maala fasallaطahu clى halakatihi fi اlkhayr fi اlxaq wrajulu ataahu allahu xikmaة fahuwa yaqضi biha ana allayli fahuwa yaqضi biha wayucallimuha laa xasada xasadnimo ma jirto xasadnimadu aslan waa mamnuuc laakiin halkan waxaa loola jeedaa wax khibtaa la yidhaahdayo waa wax qofku jeclaysto ama wax la kala janta ma jirto oo qofku yidhahda allow yaa qofkaasoo kale kaa dhiga ma jirto ilaa fi inayni laba mooyaane laba waxaanan ahayn lamaba jeclaystaba lamana doonoo lama raadiyo labadu maxay yihiin ka koowaad waa rajulun qof ataahu llaahu maalan ilaahay hanti buu gacanta u geliyey hantidii ilaahay siiyey haddana fasallatahu ilaahay wuxuu u yasiray inuu qofkaa lagu salladay oo ilaahay u yasiray inuu ku bixiyo cala alxaqi weeyaan cala uruq alxaq calى halakatihi inuu ku halligo xoolihiisii fi lxaqi xaqa inuu ku halligo yani siduu u bixinaya badnaanteeda maxaa laga cabiray halaag baa laga cabiray rajulun qof weeye ataahu llahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo fasallatahu ilaahay waa ku salladay xoolihiisii calaa halakatihi bixintooda iyo ku halligistooda fi wa rajulun macnaha waa karat alinfaaq bay culimmadu yiraahdaan siduu wax u bixinayo isweydiinba ma leh warajulun qof ka labaadna waa qof ataahu allaahu ilaahay uu siiyey xikmatan xikma ilaahay siiyey caqli baa ilaahay siiyey lafdigii kale wuxuu odhanayay ataahu allaahu cilma lafdigii kale wuxuu odhanayay ataahu allaahu alqur'aan intuba isma diidana cilmi baa ilaahay baray qur'aankii baa ilaahay baray axkaamtii baa ilaahay baray fa huwa yaqdi axkaamtiisii buu xukminayaa biha dadkii ana alleyl anaca nahaar maalinta saacadaheedii habeenkiina sida lafdiga kale ku yimid wayaquumu biha ana alleyl habeenka saacadihiisana waa istaagaya salaad buu u oo macnuhu waa maxay cibaadadii rabbina waa la yimid bini aadankana xaqiibuu ku kala hagayaa cilmigiibuu fidinayaa xikmadiibuu fidinayaa khayrkiibuu fidinayaa marka labadaa qof unbaa wax la janto oo la yidhaahdo allow ya qofkaasoo kale kaa dhiga fahuwa yaqdii cilmigii iyo xikmadii buu xukminayaa biha wayucalimuha dadkana waa baraya cilmigii uu bartay muttafaqu calayh wamacnaahu waxa weeyaan yembagii waxaa awla ah anlaa yuqbata inaanan la jamanin oon la jeclaysanin axadun qof ila cala ixdaa haatayni alkhislatayni labadan xaaladood middood mooye wax kale inaan la jeclaaninba wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu qaala rasuulu laahi sal اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ayukum kiineeba maalu waariihi axabu ilayhi min maalih ayukum kiineeba waa su'aal nabigana weydiinaya calayhi salaatu wasalaam waana sida xaqa aho ay tahayba kiineeba xoolaha qofka dhaxlaya ka jecel xoolihiisa ma xoolahaagaa jecesha mise ka ku dhaxlaya xoolihiisa jecesha maya xoolahaygaan jeclahay nabi marka su-aal buuna weydiinayaa wuxuu leeyahay ayukum kiineeba maalu waariiihi ka dhaxlaya xoolihiisa axaba ilayhi looga kalgacayl badan yahay min maalihi xoolihiisa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah maa minaa naga mid ma aha axadun weeyaane qofna ilaa maaluhu axabu ilayhi xoolihiisuu jecel yahay qof walbaba maxaa qofka aniga idhaxli doono xoolihiisa iga galay xoolahaygaan ka jeclahay wax walbaba qaala nebigu wuxuu yidhi fa ina maalahu qofka xoolihiisa runta ahi maa qadama waa wuxuu hormarsado ilaahay agtii xoolihiisa ma taqaanaan waa wuxuu hormarsado wamaalu waariiihi ka dhaxlaya xoolihiisana maa ahara wuxuu dib mariya weeyaan waxaad ka dhimato ka ku dhaxlayaa iska leh adigu ma lihid shaqana kuma lihid hadday milyan ahayd iyo hadday boqol ahaydba qofka ku dhaxlaya u taallaa siduu u dhaxli lahaa adigu laakiin xoolahaaga waa waxaad aakhiro u hormarsato waa waxaad ilaahay agtii u hormarsato xoolahaaga runta ataa weeyaan faina maa lahu qofka xoolihiisu maa qadama waa wuxuu hormarsaday wamaalu waariihi qofka dhaxlaya xoolihiisuna wamaa ahara wuxuu ka taga isaga waxaad ka tagto waa qofka ku dhaxlaya xoolihiisa weyan rawaahu lbukhaariy oo markaasaaba la bilaabayaa sidii xoolahaaga la isugu dili lahaa dhaxalka sidii loo qaybsan lahaa sidii loo kala badsan lahaa qof walba intuu hayo inuu isagu markaas gacanta ku dhigo wa can cadiy bni xaatimin radia allaahu canh ana rasuul llahi sal allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi ittaqu nnaar war hoydadow naarta iska ilaaliya ummad yahay islaamka a naarta iska ilaaliya oo naarta wax cun isaga celiya walow haba ahaado waxaad isaga celinaysid naarta bishiqi tamratin timir gabalkeed ba allah ka dhiga sadaqa aad sadaqaysanaysid hal xaba timiraad haysataa nusna adigaa cunay nuska kalena sadaqayso oo xaba timiraan waxba taraynin nuskeeda maxay tari may hayaraysan sadaqada wax un naarta isaga celi naartay kaa celinaysaaye mar hadday naarta kaa celinayso ha yaraysanin sadaqadii wax la yaraysta maaha muttafaqun calayh wa can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi maa su'ila rasuulu اllahi salى اllahu alayhi walih waslama shayan qad lama weydiisanin rasuulka alle salawaatu اllah wasalaamu alayh shayan shay lama weydiisanin qado weligii nebiga calayhi salaatu wasalaam weligii afka looma kala qaadin oo lama weydiisanin oo faqaala markaa nebigu muunan oranin laa maya maya ku siin maayo iyo maya ma haya iyo maya kan weeye isagoo haya nebigu calayhi salatu salaam mayaba ma oraninba kelimada mayaba qaamuuskiisi iyo diiwaankiisaba kuma jira nebigu salawat اllah wasalaamu alayh muttafaq calayh w can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi maa min yowmin ma jirta maalin yusbixu lcibaadu addoommadu ay waabariistaan fiihi maalintaasi ilaa hadday waabariistaan malakaani laba malag ayaa yanzilaani soo degaya shalay way soo degeen maanta way soo degeen berri way imanayaan haddiiba ilaahay yidhaahdo subxaana wa tacaala maalin walbana saasay u soo degayaan fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu odhanayaa allaahumma acطi munfiqan khalafa allaahumma ilaahayow acطi sii munfiqan kii wixiisa bixiyey khalafan ilaahu bedel sii ilaahu ka wixiisa bixiyey ilaahu bedel khayr qaba sii wey wayaquulu alaakharu ka kalena wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow actisii mumsikan kii wixii sii haystay ee aan waxba bixin telefon baabah ilaahu kaasna xoolihiisa baabaha ka dhig eber ilaahu ka dhig wayna ducaynayaan wayna habaartamayaan midina waa habaartamaya oo qofka bakhaylku habaaraya ka kalena waa ducaynaya ka wixiisa bixiiyey wax ka bixiyey ayuu u ducaynayaa meeshaa marka waxaad garanaysaa maalin walba inay imanayaan maalintaad wax bixisana ducada waa ku haleelaysaa haddaad yaro bakayshana waa kugu dhacaysaa ogow habaarkii muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa xadiiu اlqudsi weeye marka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala la hadlaya makhluuqi oo wuxuu leeyahay anfiq ya bna aadam ina aadano wax bixi yunfiq calayka adiga dushaadana waa la nafaqaynayaa ya bna aadam anfiq ibni aadano wax bixi yunfiq calayka ilaahay waa ku nafaqaynayaa waxbuu ilaahay ku siinayaa bedelkeedaa ilaahay ku siinaya wax bixi adugu ha lagaa helo wax bixintii bedelkeeda ilahay baa keenaya muttafaqu calayh وعن cabd الlahi bn cmr bn اlcaasi radي اllahu tacalى canهuma أna rajula sأla rasuulu اllahi slى اllah عalyh walih wslm cabdulahi bni camr bni caas wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaau wasalaam nin baa u yimid oo weydiiyey su'aal ayulislaami khayrun nebiga allow ayu khisaali lislaami khayrun khisladaha islaamka iyo acmaasha islaamka maxaa ugu khayr badan camal islaamka gudihiisa ah oo la qabto bacda alislaam waajibka ilaahay la gutay dabadeed maxaa ugu khayr badan rasuulka allow waa saxaabi caaqil aho wuxuu rabaa khisladaha ugu wan wanaagsan inuu sameeyo wuxuu weydiinaya wax kale ma aha acmaashu waa kala wanaagsantahay acmaashu ilahay agtii waa u kala dhowdahay waa darajaadkeedu waa kala sareeya khisladaha ugu sarsareeyuu rabaa ku qanci maayo himiladiisa iyo diladiisu meelaha sarsare inuu gaaruu doonaya waana sidaas weeye qofka muminka ah falyatanaafas ilmutanaafisuun waatuu ilaah yiri saabiquu ilى makfirati min rabbikum wjannati carduha waatuu ilaahay inoo tilmaamay marka rasuulka calayh salaat wasalaam haddii su-aashaa la weydiiyey qaala nebigu waa sheegoo wuxuu yidhi tucimu acaam tucimu waad quudinaysaa aacaama acaamkii baad quudinaysaa wa taqra'u muslimiintii baad siinaysaa iyo dadkii baahnaa iyo wuxoo dhanba wa taqra'u salaama salaamtana waad ku akhrinaysaa carafta aad aqoonsatay oo muslimiintii ka mida ah, iyo waman qof lam tacrif aadan aqoonsanin oo muslimiintii ka mid ah qof walba oo muslim ahna waad salaamaysaa ama aqo ama ha aqoonin ama ha ahaado qof aad isgaranaysaan ama yuusan noqonin macrifo idinka dhexayso wuxuu doonaba ha ahaado qofka muslimka waa salaamaysaa meeshaad ku aragtay iyo xilligaad aragtaba maxaa yeelay iyaduna waxay ka mid tahay qurubaadka ilah agtii loogu dhowaado subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wa canhu waxaa laga warinaya cabdulaahi bni camr bni caas qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi arbacuuna khasla afartan qaybood aclaha waxaa ugu sarreeya maniixat lcanas neef ari ah oo la is ergeysiiyo afartan khislo iyo camal oo qofka muslimka uu qabto oo ta u sarraysa maxay tahay neefkan ariga a qaado caruurta xoogaa ah caddays oga soo maalo dhaqo neefka ma lihid laakiin iska soo dhaqo iska hayso qofaan waxba haysaninoo xoolo haysanin in la yidhahdo caruurta caanahoodii halkaa ka soo saaro neefkan bax soo adigu qaado sidaas in la yidhaahdo ama mehe xoolaha ha raaco oo ha la daaqo canihiisana waa kuu keenaya neef xanihiisi in isaga qofka loo rukumo marka marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam arbacuuna khasla aclaaha waxaa u sarreeya maniixat lcanasi weeyaan maa min caamilin ma jiro qof sameeya maa min caamilin mid shaqeeyaa ma jiro oo yacmalu maa min caamilin caamil ma jiro yacmalu camal fala qof camal falaya ma jiro bkhislatin mid ka mid ah minhaa acmaasha afartanka afartankaa la soo sheegay mid ka mida qof sameeya ma jiro isaga oo markuu samaynayana rajaaa hawaabiha hawaabkeeda rajaynaya ilahay agtii inuu ka helo subxaana wa tacaala wa tasdiiqa mawcuudiha rumaysanna ballanqaadkeeda mawcuudkeeda ballanqaadkeeda rumaysan marka maxaa la doonayaa laba shay camalka haddaad samaysid laba shay baa lagaa rabaa kow waa inaad rumaysan tahay camalkani in ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aad ula imanayso oo ikhlaas ilaahay uu ku jiro meesha oo unan ka ahayn istus iyo ismaqashi iyo halagugu ammaano labo ballanqaadka uu ballanqaaday ilaahay subxaana wa tacaala inuu qofkaa janno gelinayo inaad rumaysan tahay haddaad labadaa la timaado ilaa adkhalahu allahu tacaala ilaahay waa gelinaya biha camalka uu la yimid sababtiisuu ilaahay ku gelinaya aljannata jannadu ilaahay ku gelinaya rawaahu اlbukhaariyu wqad sabaqa hada اlxadiiثu xadiidkan waa noo soo hormaray fii baabi wuxuu noogu soo hormaray baabkii ahaa bayaani kahrati طuruq اlkhayr inay badan tahay طuruqda khayrka ah wa can abi umaamata waxaa laga wariyey magaciisuna ahaa sudiy bni cajlaan albahili qabiilkaasuu u dhashay radi اllahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllah alayh ali waslm wuxuu yidhi ya bna aadam inaka adigu an tabdula اlfadla shayga dheeraadka ah inaad bixiso ayaa khayrun laka ku wanaagsan xoolahaaga waxa dheeraadka ah ee baahidaada maalintaa ka badan in aad bixiso yaa kuu khayr badan wa an tumsikahu inaad haysatidna sharun laka waa kuu shar badan tahay xoolahaaga waxa dheeraadka a ah idan u baahnayn inaad iska haysato waa shar adiga ayay kuu tahay maxaa yeelay waa ka dhimanaysaa xisaabteedii adigay kugu soconaysaa ilaahay waa ku weydiinayaa waxoo dhan anig maba dhaxlin ma haysto dad baan oga soo tegey dad baa ku raaxaysanaya hawl adiga kuu taalla wey yaa asalkeeda lahaa xoolahan adiga lahaa adaa ilaahay ku weydiinaya subxaana wa tacaala marka shar bay kuu tahay in aad bixisaana aday hor ilaahay kuu taallaa iyo habeenkii aakhirada wey walaa tulaamu lagula dagaalami maayo calaa kafaafin wixii kafaaf ah kafaaf waxaa loola jeedaa wixii kaafi ah ee kugu filan ee aan ziyaadana lahayn nuqsaanna lahayn lagugula dagaalami maayo xolihii wax kaa badanna ma aha wax kaa yarna ma aha biilkaagaadaas ayaad ku nooshahay ijaarkaaga iyo noloshaada iyo kulli waad ka adag tahay intaa wax ka badan lagugula dagaalami maayo wabda haddaad wax bixinaysana ka bilow biman qof ka bilow tacuulu nafaqadiisu ay waajib kugu tahay walyadu lculya gacanta sare ee wax bixinaysa khayrun way ka wanaag badan tahay min alyadi sufla gacanta hoose ee wax qaadanaysa rawaahu muslimu wacanhu anas bna maliki waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi maa su'ila rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam waa sidii xadiidkii jaabir bni cabdilah oo kale wuxuu yidhi maa su'ila lama weydiisanin rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalam cala alslaami islaamka korkii laguma weydiisanin shayan waxba nebiga calayh salaatu wasalaam islaamka korkiisa waxba laguma weydiisanin salawaat اllah wasalaamu calayh ila acطaahu waa bixinaye walaqad jaءahu rajulu nin baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam waxbuu weydiistay faacطaahu waa siiyey hanaman ari buu siiyey bayna jabalayni arigaas oo laba buurood dhexdooda daaqaya macnaa tiro badan xayn dhan oo ari a buu siiyey oo markuu foofayo buurta ilaa buurta daaqaya ayuu nebigu siiyey farajaca ilaa qowmi ninkii isaga ahaa ma ahayn nin islaamnimadiisu ay horeysay hadda dhow buu soo islaamay xoogaa buu nebiga la joogay wax isii buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xayn dhanoo ari abuu siiyey ninkii isaga ahaa waa yaabay waa baxay marka farajaca ilaa qowmi qowmkiisii buu u tegey gaalo ah dadkii uu ka yimid iyo qabiiladii uu ka yimid iyo reerihii uu ka dhashay yuu aaday isagaa soo islaamay iyagu islaam ma xoolahanna waa wataa waa la yaabeen iyaguna isagana warbixin buu siiyo kulligood buu isu wada yeeray markaasuu wuxuu ku yidhi farajaca ilaa qowmihi qowmkiisii buu u laabtay faqaala wuxuu ku yidhi yaa qowmi dadkaygiiyo ma imaqashaan haa aslimu warayso islaama horta bal war baan idin hayaaye islaama maxaa yeelay islaamnimadan nebi moxamed baad raacaysaan salawaat ullahi wasalaamu calayh fa ina muxamadanna ninkan muxameda ma aragtaan yucطi waa bixinayaa oo qofka waxbuu siiyaa caطaa'an buu siinayaa man laa yakhsha اlfaqra sidii qof aan weligiiba faqri ka baqanayn war hoy soo islaama haddaad islaamtaan ood u tagtaan xooluusaa idinkugu horgufaya salawaatu اllah wasalaamu calayh sidii qof aan weligiiba faqri arkinba ama aan arki doonin ama faqriba aan ka baqanaynin wa kaana arajulu liyuslim waxaa dhici jirtay wa kaana arajulu qofku inuu liyuslimu soo islaamo ma yuriidu isagoonan doonaynin ila dunyaa xoolo mooye waa soo islaamayey waxaa laga yaabaa inuu xoolo doonayo laakiin islaamnimadii qalbigiisay hoos u daadegaysaa famaa yalbath ku nagaan maayo islaamnimadii ilaa yasiiran wax yar mooye xataa yakuuna ilaa uu noqdo alslaamu islaamkii uu noqdo axaba ilayhi mid uu ka jecel yahay axabu ilayhi min adunya wma calayha islaamka mid uu ka jecel yahay adduunyadii waxa guudkeeda saaran oo dhanba siduu u jeclaanaya islaamka wax walba oo adduunkan iyo guudkiisa saaran wuxuu ku doorsanayaa islaamnimada rawaahu muslimun macnuu waa maxay nebigu calayh salaatu wasalaam waa siin jiray dadka hadday soo islaamaan maxaa yeele waa mualafat اlquluub xataa haddii markaas raqbe iyo jacayl uu hayo islaamnimadii uunan weli soo islaamin zakada u xalaal ah oo la siinaya sida ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaala macnuhu waa maxay waa la soo dumaya qalbigiisa wa can cumar bn alkhaaabi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qasama rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama qasama nebigu waa qaybiyey salawaat ullah wasalaamu caleyh qaybin xooluu qaybiyey faqultu waxaan iri buu yidhi kuwan aad wax siinaysa kayrkooda kaanuu axay ahaayeen axaqa bihi kuwa kaga mudan xoolahan canhum kuwan way kaga mudan yihiin kuwan aad xoolaha siisay kuwa aanan ahayn baa kaga mudan rasuulkii allow cabdulahi bni cumar baa dhahaya faqaala nebiga wuxuu yidhi inahum khayaruunii an yas'aluunii bilfuxshi aw yubkhiluunii walastu bibakhilin nebigu wuxuu yidhi inahum iyagu khayaruuni waxay idoorrimaad geliyeen laba shay an yas'aluunii bilfuxshi inay xumaan i weydiistaan aw yabkhaluunii ama inaan bakhaylnimo ku dhaco walastu aniguna ma ahi bibaakhilin mid bakhaylnimo ku dhacayo miih inta wax la i weydiistay weligay uma diidayo maxaa yeele qofka haddaad wax u diido waana ku caynaya war bakhayl wey weligayba waa gacan adagyahay qoortiisi iyo gacantiisaa laysku xiray gacmihiisii hadduu tan ay wax ka dhacdo takaaluu ku qabsanaya magacyada loo bixiya waad garanaysaa bakhaylka marka marka inaan bakhaylnimo ku dhaco ama in ay iyagu ay fuxshi ku dhacaan oo taasina iimaankooda uu daciifo iyo keenaysaa aniguna ma ihimid sidaa yeelaya waa bixinayaa wixii la weydiisto rawaahu muslimun hmm. nebigu calayhi salaatu wasalaam ma garanaya inuu keeni doono xadiidkii bilaal bilaal baa gacan yaro u ahaa xoolaha u hayn jiray markaasuu wuxuu ku dhihi jiray yaa bilaal anfiq walaa takhsha ilaa min dilcarshi taqliila war wax bixi bilaalow hana ka baqanin ilaahay dilcarshiga ah carshiga u saaxiiba xaggiisa in ay wax kaa yaraadaan ha ka baqanin inaba ha yaraatee bixi adigu saasuu ku dhihi jiray wa can jubayr bna muطcimin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu anahu qaala wuxuu yidhi baynama huwa yasiiru maca الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam maqfalaة min xunaynin jubayr bna muطcimin radi allahu tacaala canhu ardaa isagoo nebiga la socda salawaatu اllah wasalaamu calayh macara الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam maqfalata noqodkiisii min xunaynin laga soo noqonaya xunayn buu nebiga la socday facaliqahu اlأcraabu yas'aluuna facaliqahu waxaa iska laalaadiyey alacraabu reebaadiyihii baa iska laalaadiyey nebiga yas'aluuna iyagoo wax weydiisanaya qolo walba uu soo maro waxay maqlayeen nebi maxamed baa halkan maraya waa soo ordaano waa u yimaadaanoo wax na qolo walba waa u yimaadaanoo wax na sii xata durahun ilaa nebiga loo baahigeliyey qolo walba wax siiya oo wax siiya oo wax siiya haddii wuxuu haye waa dhammaadeen isagii maxaa u haray waxba xata daruuhu ilaa ay u baahigeliyeen nebiga ilaa samura geedkaa samurada la yihahda inuu cuno caleyntiisii wataynu soo marnay eh, fakhaifat ridaa'ah ama geedka isaga ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ahee xataa taruuhu nebiga ilaa ay u baahigeliyeen say wax u weydiisanayeen nebiga oga durkayo u siinayo u siinayey markii dambe maxaa yimid ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam geedkii qodaxda lahaa ee quraca ahaa dabada la galay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo socda fakhaifahu geedkiibaa ka dafay ridaa'ah fawaqafa nabiyu sal allahu alayh ali slm nebiga alla waa istaagay markaasuu wuxuu ku yidhi acuunii ridaai wargo-ayga isiiya falow kaana liya cadada haadihi cidaa ilaahay baan ku dhaartay falow kaana hadduu agtayda yahay falow kaana lii haddii aniga agtayda ay tahay cadadu haadihi alcadaa qodaxdan wax la mida ah oo xoolo ah oo nacaman geel iyo lo iyo ari waxay ahaadaanba geel ah haddii aan hayo laqasamtuhu baynakum dhexdiinaan ku qaybin lahaa uma laa tajiduunii kadibna imaydan aragteen bakhiilan anigoo ah walaa kadaaban beenlow ah walaa jabaanan fulayna ah xoolaha bixintoodana fulaynimo igama gasheen bakhaylnimona ima gasheen beenlowna maanan noqdeen rawaahu lbukhaariyu macnuhu waa maxay nebigu waxba mahayo waataanan soo sheegno markay soo noqonayeenna nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ilaa markii dambaba ay xadiidka abi saciid iyo raggii la midka ahaa geedaha caleentooday cunayeen wax kale maynan haysan maqfala la yirina ay xaalu rujuucihi weeyaan soo laabadkiisii samra la yirina shajaro weeyaan alcidaa la yirina waa shajarun lahu shawkun geed qodaxle weeyaan waa qurciyo wixii la mida وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم qاaل wuxuu yidhi maa naqasat sadaqatu min maalin maa naqasat ma nusqaamiso sadaqatun sadaqa ma nuqsaamiso min maalin xoolo ama kama nusqaanto xoolo weeyaan oo haddii jeebkaaga ay toban ku jirto shan bixisay jeebkaaga wixii hanti ay ku jira waxba kama nuqsaamin sadaqadu mayna nuqsaamin oo maxaa dhacay aa waa maqan tahay maya cinda allahi bay ku taalla kama duwan adigoo tobankaa haysta shanna akawnkii dhigtay shanna ay jeebka kugu jirta maxaad leedahay xoolahaaga makaa lumin maya kaama lumin waad og tahay akownka inaad kusoo dibosad garaysay sooma akownkii aakhiraad ku dibosad garaysatay intaa maxaa kuu dheer fa huwa yukhlifu ilaahayna subxaana wa tacaala bedelkeedu keenaya jala wacala unfiq calayk intaad haysataa laguu barakaynaya khayr badan baad ka helaysaa maa naqasad ma nuqsaamiso sadaqatu min maalin kama nuqsaanto sadaqa maal wmaa zaada allaahu cabdan ilaahay uma kordhiya addoon bicafwin dhaafid dadku iska dhaaf iska dhaafa wuu iska saamaxaa indhuhu ka laabtaa addoon lama yimaado ilaa ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa cizan sharaf qof saamixid badan haddaad aragto qof aad iyo aad u karaamo badan wey u sharaf badan u qiimo badan bini aadamkao dhanna ay jecel yihiin ilaah agtiisana laga jecel yahay wamaa tawaadaca hoos isuma dhigo axadun qof lilaahi ilaahay dartii ilaa hadduu sidaa yeelo rafacahu llahu ilaahay baa kor u qaada caza wajal bayna alkhalqi baa kor looga qaada rawaahu muslimun وعن أbي كبشة الأنmاrي wy رضي الله تعالى عنه mولى النبي sلى الله عليه وسلم khاdم النبي buu ahaa أbي كبشة الأنmاrي waxaa lo oran jiray cمر بن سعد الأنmاriي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم يقول wuxuu mqlay rasuulka all oo dhahaya ثaلاثة أqسم عalayهiنa saddex shay waan ku dhaaranayaa maaha hubaal keliya inay dhab tahay oo jirtaan ku dhaaranayaa wauxadiukum waana idiin sheegayaa xadiian sheekaan idinkaga sheekaynayaabuu nebigu yidhi faxfaduuhu sheekadaana xifdiya oo waa maxay kow maa naqasa maalun xoolo kama maa naqasa maalu cabdin qof xoolihii ma nuqsaamaan min sadaqatin uu bixiyo darteeda kagama nuqsaamaan walaa dulima cabdun addoon lama dulmiyo madlamatan dulmin lama dulmiyo qof laguma gardaroodo laguma xadgudboodo oo sabara calayha markaasi uu sabro oo dulqaato isagoo awood u leh inuu ka arguto ila zaada allahu caza wajalla ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa addoonkaa isaga ah cizan cizi baa ilahay ugu kordhiyaa walaa fataxa cabdun qofi ma furo eh, baaba mas'alatin albaab wax su'aalasha war wax isiiya war waa dhibaataysnahay war waxa la ii garto ilaa fataxa allaahu calayhi ilaahay wuxuu u furaa qofka isaga ah baaba faqrin calayhi ilaahay dushiisa wuxuu ku furaa baaba faqrin albaabkii faqrigaa loo faydaaba su-aal ma bilowday ha albaabkii faqriga adna afka ku kala qaadaya su-aashaadu kulama ay sii badataba aw kalimatin naxwaha ma eray sidaasoo kaleu nebigu yidhi wauxadiukum xadiian xadiina waa idinkaga sheekaynaya faxfiduu inama addunyaa liarbacati nafarin adduunyadan aad ku nooshihiinoo idil waa afar qof weeyaan qof shanaad ma leh afar weeyaan bes ah labo iyo laba raacday afartaasaa loo qaybin doonaa oo labana meel bay wada aadi doontaa labana meel inama adunyaa adduunyadani liarbaci nafarin weeyaan kow waxa weeyaan cabdin adoon rasaqahu allahu maala wacilma ilaahay xoole iyo cilmiba waa isugu daray fa huwa yaqdii fiihi rabbah fahuwa ytaqi fiihi rabah ilaahay buu oga cabsanaya xoolihiisa wayasilu fiihi xoolihiisuu ka xiriirinaya raximahu raximkiisiibuu ka xiriirinaya wayaclamu lilaahi fiihi xaqa ilaahayna xaqa uu leeyahay wuu ogsoon yahay oo wuu la imanaya xaqa ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala xoolihiisa ee waajibka ee islaamka ah ee zakadii ah ee sadaqadii ah wuu la imanaya fahada bafضal اlmanaasil kaasi waa darajada ugu saraysa weeyaan laba shay baa ilaahay siiyey xoolo iyo cilmi baa ilaahay siiyey xoolihiisiina waa nafaqaynayaa masaakiin iyo qaraabe iyo ehel iyo qof weydiistiyo midaan weydiisanin ta labaad cilmi baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ummadiibuu sidaa u barayaa qofka ugu sareeya weyaan kaasi waa qofka koowaad labo qabso wa cabdun rasaqahu allahu cilma walam yarzuqhu maala ka labaad waa qof ilaahay cilmi siiyey laakiin aanan ilaahay xoolo siinin fahuwa saadiqu niya niyadiisuna waa miday dhab ka tahay markuu yaquulu leeyahay low anna liya maalan haddaan anigu xoolo yeelan lahaa la camiltu waxaan samayn lahaa bicamali fulaanin hebel oo kale fa huwa isaguna biniyatihi niyadiisu ku gaaraya maxaa yl inama alacmaalu maxay ahayd biniyaad xoolo ma hayo laakiin waxaa iga go'an haddaan xoolo maanta gacanta ku hayn lahaa inaan sidaa u nafaqayn lahaa hebel oo kale darajada waa iga hormaray mooye haddaan xoolo hayn laha igama hormareen dhab bayna ka tahay niyada uu yidhi darteeda ilaahay kaa booskiisii gaarsiinaya dhanka kale waa la mid xoolu hayaa cilmi ma hayo xoolihiisii buu nafaqaynaya wuxuu leeya haddaan cilmi yeelan lahaana sidaasoo kalean aniguna yeeli lahaa isna waa la derajo weeyaan fa ajruhumaa ajarkoodu sawaaun waa isku mid labadaa laba dhe haddaba wa cabdin midka razaqahu اllahu maalan ka saddexaadna waa qof ilaahay uu xoolo siiyey walam yarzuqhu cilma cilmina laguma fa huwa isagu yakhbiطu fii maalihi bigayri cilmin waa dhex dabaalanaya xoolihiisii bigayri cilmin cilmi la'aan laa yataqii fiihi rabah ilaahay oga cabsan maayo naftiisa wlaa yasilu fiihi raximah raximkiisana ka xiriirin maayo walaa yacmalu lilaahi fiihi xaqa ilaahay xaq u leeyahayna ku camalfali maayo oo macnuu waa maxay dariiq walbo sharna waa ku bixinaya wax walbo hawadiisa ana waa la imanaya islamarkaana wixii ilaahay fare la iman maayo oo qaraabo ka xiriirin maayo oo xaqii lagu lahaa ka bixin maayo kaasina waa fa huwa maxaa yeele ilaahay baa xoolo siiyey xoolihiisiina dariiq walba oo xun buu ku bixiyey sidaa darteeda waa biakhbathi lmanaazil mansilatan ugu xun ayuu ahaanayaa wa cabdin ka afraad waa qof lam yarzuqhu allahu maala walaa cilma xoolo iyo cilmi toona ilaahay ma siinin fa huwa yaquulu laakiin wuxuu leeyahay haddii ilaahay xoolo isiin lahaa low ana liya maalan haddaa anigu xoolo heli lahaa la camiltu fiihi bicamali fulaanin hebel xoolihii sidoo oga raaxaystay baan oga raaxaysan lahaa waa qolooyinkii qaaruun oo kale maxay yidhaahdeen yaa layta lana mila ma utiya qaaruun haddaanu yeelan lahayn wixii qaaruun la siiyey oo kale laakiin kuwii ahlulcilmiga maxay yidhaahdeen waylakum hawaab ullahi khayru liman aaman war ilaahay xoolihii eh, subxaana wa tacaala hawaabkiisa iyo ajarkiisa ka khayr badan xoolahan aad sheeganaysaan marka waa qofuu ilaahay xoolo intuu siiyey laakiin xoolihiisii dariiq xun la aaday kaafaraadna waa cabdin qof weeye lam yarzuqhu اllahu ilaahay uunan ku arsuqinin maala walaa cilma xoolana male waana jaahil wey shareecada islaamka wuxuu ka yaqaano male adduunyada b h d kasta haysta hadduu doono fahuwa yaquulu laakiin wuxuu leeyahay low ana liya maalan haddaa anigu xoolo heli lahaa la camiltu fiihi bicamali fulaanin hebel wuxuu sameeyo kalan samayn lahaa fa huwa biniyatihi isaguna waa niyadiisa fa wisruhumaa labadooda dembigoodu sawaaun waa isku mid haddii ilaahay siin lahaa saa unbuu yeeli lahaa soo ma ahaa niyadiisa darteeda isku dembi baa laga dhigaya cind allahi jala wacala oo xoolaba ma haysto haa isagoon xoolo haysanin qofkaa boosku naarta ka galay buu isna gelaya maxaa yeelay isagaa niyaystay hadduu ilaahay siin lahaa inuu sidaa u geli lahaa xoolihiisa darajadii baa la geynaya maxaa yeele waa niyadiisa weeyaan inama alacmaalu bniyaat rawaahu tirmidiy waqaala xadiiu xasanu صaxiix وعn caaئiشhaةa radي الlahu tacaalى canha caaئiشha radي الlahu tacaalى canha waxay tihi أnahum iyagu qoyskaa nebiga weeye salawaatu الlah wasalaamu عaleyh dabaxuu shaatan neef bay gowracdeen neef baa la gowracay guriga nebiga calayh salaatu wasalaam waa la qiiqiibiyey waslaheedii waa la kala gogooyey nebigu waa baxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadhow buu soo noqday faqaala nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi maa baqiya minha neefkii maxaa ka haray neefkii waa tii la googooye maxaa noo yaallo qaalad waxay tidhi maa baqiya minha neefka kama harin ilaa katifihaa garabkeeda mooye wax kaloo haray ma leh aaway eh, neefkii la gowracay waxyadiisii kale oo dhan aaway wasladihiisii iyo wixii maya kulli waa la bixiyey nebigaa garabka jeclaayo isagaa loo dhigay salawaatu اllah wasalaamu calayh nebigu haddaba jawaabtuu bixiye dhowr haddii jawaabtaa la siiyey qaala wuxuu yidhi baqiya kulluha hayra katifiha dhammaantii way noo taallaa garabkan mooye oo macnuu waa maa dhammaantii xag aakhiray noo taallaa garabkan mooyaane garabkan mooyaane kulli wixiisii oo dhan waa noo yaalaan rawaahu tirmidiy wqaala xadiiun saxiixun wamacnaahu waxa weeyaan tasadaquu biha xoolihii oo dhan way sadaqaysteen ila katifaha faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi baqiyat lana neefkii oo dhan waa noo baaqi noqday fi اlaakhirati ila katifaha mooyaane katifkan mooyaane inti kale aakhiru baaqi noogu yahay aakhiro akownkeedaanu sii dhigana wey وcan asma binti abi bakrin الصidiiq radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi qaala liya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle wuxuu igu yidhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam asma binti abi bakr oo la dhalatay caaisha binti abi bakr oo aabbaheedna u yahay abubakr asidiiq ayuu la hadlayaa waana waaninayaa iyadiyo ummadda inteeda kaleba oo nebiga wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh inagoo dhanna inagu leeyahay laa tuukii fayuki illaahu calayk ama fayuukii calayk laa tuukii habakhayltami weye wikaaga waxaa la yidhaahdaa xariga jawaanka afka looga xiro ama qariiradka afka looga xiro ama sibraarka afka looga xiro kaasaa la yidhaahdaa marka macnaha meeshan waa maxay xoolahaaga intaad dhigata ha xiranin afka ka xiraninoo gadaal ha marsanin bakhaylnimo darteeda laa tuukii ha bakhayltamin weeyaan oo fayuukii alayka fayuukaa calayka ilahay marka adna uu waxba kuu diidaba markaa wax bixise waxbaa lagu siinayaa haddaad wax bakhayl noqotona adna waa lagaala bakhaylaya wey Eh, fii riwaayatina waxaa ku soo arooray anfiqii waxbixi aw anficii waa isku macno aw andixii nadxigana waxa weeyaan waa sayritaankii macnaha waa maxay in aad bixisid qof walba waxsii wey walaa tuxisii ha koobin oo fa yuxsi illaahu calayka ilaahay wixiisi uu kaa koobta adiguna uu kaa qaato walaa tuucii oo ha weelaysanin oo fa yuuci illaahu calayka ilaahay wixiisi uu kaa weelaysta adiguna macnuu waa maxay xoolahaaga haddaad weelaysatidoo diididoo dadka aadan siinin ilahay wixiisa ku siin maayo adiguna muttafaqu calayh anficii la yidhina bilxaa'i baa la akhriya almuhmalati wa macnaa waxa weeye anfiqi wax nafaqe wakadalika andixii iyadana waa la mid weye oo wax nafaqaynti unbaa loola jeedaa وعن أbي هريرة waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم يقول rasuulka alluu maqle oo dhahaya maثل البkhiili nebigu عalaيه الصلاaةu وaسلاam qofka bakhaylka iyo qofka deeqsiga ayuu tilmaantoodii ina kala siinaya tusaalahoodii buuna siinaya wuxuu yidhi maثل البkhiili qofka bakhaylka a tilmaantiisu iyo wاlmunfiqi qofka wax nafaqeeya qofka bakhaylka ah iyo kan wax nafaqaynaya tilmaamahoodu waxay la mid yihiin ma rabtaan inaad ogaataan kamaali rajulayni waa sidii laba nin oo kale laba qofoo meeshan lasoo istaajiyey calayhimaa jubbataani waxay qabaan junnataani min xadiidin waxay qabaan laba junno junnadu waa gaashaankii weeye oo macnaha halkanna waxaa loola jeedaa dharkii laga xiran jiray birta ahaa ee laga xiran jiray seefaha iyo warankii wixii la mid ah dharkaa isaga oo ama jubbadaasoo min xadiidin ah waxayna gaaraysaa min fadyayhima laabtooday gaaraysaa xabadka kore weeyaan jubbadii way qabaan intan kore laakiin halkaasay gaaraysaa ilaa tarqaaqayhimaa ilaa dhuunta halkaa meesha boodbooda ayaa la yidhaahdaa tarquuqa fa ama almunfiqu marka halkaa dhuunta ilaa ayaa laabta halkaasay u dhexaysaa waa bir weeye intan dagaalna waa ku jiraan maxay doonayaan jirka o dhan inay wada gaarto marka kullama qofka uu waxbixiyaba birti yada ahayd ee jaakadii birta ahayd hoos bay u soconaysaa hoos bay u soconaysaa hoos bay u soconaysaa ilaa korkiiso dhan ay daboosho markaa dhaawaca iyo seeftii iyo waxoo dhan iyo waxba aynan u dhimin laakiin qofku hadduu bakhayl noqdo halkaa ka dhaqaaqi mayso jirka kale marka dhaawacii laga gaarsiiyo markiiba jirkiisu dhaawacaya taasuu nebiga miaal ahaan inoogu dhigaya salawaat ullah wasalaamu caleyh kamaali rajulayni laba nin bay la mid yihiin calayhima junataani junno ayay qabaan iyo gaashaan ama jubbo ayay qabaan min xadiidin ah min udyayhima kalxamahooda ama adyigii laabtooda ilaa taraqiihima dhuuntooda meeshan dhuunta ah faama almunfiqu qofka wax bixiya falaa yunfiqu wax ma bixiyo ilaa hadduu wax bixiyo sabiqat way durugtaa aw wafarat ama waasic bay u noqotaa calaa jildihi jirkiisiibay waasic ugu noqonaysaa xataa tukfiya ilaa ay marka dambe qariso siduu wax u bixinayo waasicu noqonayso wax u bixinayo waasicu noqonayso hoos ugu sii socoto ilaa ay marka dambe daboosho banaana cidiyihiisa xaggana way soo soconaysaa ilaa faraha ay soo gaarto xagga hoosena ilaa lugaha hoose faraha ay gaarto wa tacfuu markaasay waxay daboolaysaa atharahu raadkiisii xagga dambe raadkiisay sii daboolaysaa ama albakiilu sow ma aha falaa yuriidu ma doonayo an yunfiqa shayan shay inuu nafaqeeyo oo markaa ma bakhaylo ilaa hadduu sidaa yeelo laziqat way ku dhegtaa kula xalaqatin meel walba oo wareegsanoo birtii ka mid ah waxay ku dhegaysaa makaanahaa booskeediibay ku dhegaysaa jirkiisiibay ku dhegaysaa fa huwa yuwasicuhaa wuxuu isku dayayaa inuu waasic yeesho falaa tattasic waasicna u noqon mayso muttafaqu calayh aljunna la yirina meeshan addircu weeyaan waa diracbireedkii wamacnaahuna waxaa loola jeeda waa dharkii la labisan jire birta ahaa almunfiqu kulamaa anfaqa ka waxbixiyo mar allaaliya markuu waxbixiyaba sabaqad way waasic noqonaysaa wataalad way dheeraanaysaa xataa tajura waraa'ah ilaa ay gadaashiisa dambe jiidanto oo wa tukhfiya ay qariso rijlayhi lugihiisa wa ahara mashyi raadkiisii meeshuu soo wcanhu waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi abu hurayra man tasadaqa bicadli tamrin rasuulka wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh man tasadaqa qofka sadaqaysta bicadli tamarin qiimaha timir cadligeeda miisaankeeda qofka sadaqaysta oo min kasbi tiibin ah waa maxay waa dhididkiisa oo kasbi iibin waxaa loola jeedaa kasabkiisa oo wanaagsanoo xalaal ah xoolihiisii uu sadaqaystay weeyaan wuxuuna xoolahaasi ka keenay dhididkiisaoo xalaal ah shaqo dhab uu soo qabtay oo xalaal ahayd weeyaan xoolihiisii kasabka ahaa oo xalaal ah weeyaan qof ma sadaqaysto marka wax timir la eg xoola a sadaqaysto waa shayga ugu yar wey xoolaha walaa yaqbalu allaahu ila ayib sideedana waxaad ogaataan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yaqbal allah ilaahay aqbali maayo ila ayiba wanaag mooye waxa xalaashan buu ilahay aqbalaa qof hadduu xaaraan sidaa u faraqo ilahay ka aqbali maayo maxaa yeele asalkuba xalaal maahayn soomaaliduna way soo mahmaahdo eraybay ku soo koobtay maxay yidhaahdeen geeli markay ka warramayeen hal xaaraan ah nirag xalaala ma dhasho maxaa yeele asalkuba iyadaa xaaraam ahayd hmm. marka walaa yaqbalu allahu ilaahay aqbali maayo ila ayiba mooye xoolaha hadday xoolo kale sii dhalaanoo sii dhalaanoo sii dhalaan weligood waa xaaraam wey macnihi weligood ba xaaraamtaasi ahaanayaan fa ina allaha alle yaqbaluha biyamiini qofkaa wixii yaraa ee uu bixiyey xaba timira maxaa gooye maanta dolar ba dheh hal xaba dollar ah ama nus dolar ba dheh intaa haddii uu qaado qofka shilin ba dheh oo kasabkiisu xalaal ayuu nafaqeeyey ma intaa keliya u ahaanaysa aakhiradii dhegaysa xadiidkan faina allaha alleh yaqbaluhaa qofkaa sadaqadii uu bixiyey waa ka aqbalaya biyamiinihi midigtiisa wakiltaa yadayhi yamiinun marka uma dabadeed yurabbiihaa ilaahay waa u barbaarinayaa u korinayaa lisaaxibihaa qofkaa isaga saaxibkaysa sadaqadan qofkii iska lahaa ilaahay waa u korinaya u barbaarinaya u weynaynaya kamaa yurabbii siduu u koriyo u barbaariya axadukum midkiin fuluwahu darmaankiisa xataa takuuna ilaa ay noqoto mil اljabali buur weyn oo kale ilaa ay noqoto muttafaq caleyh shilinkii yaraa aad bixisay buur weyn buu noqonaya cind allahi jala wacala maxaa yeele xalaal buu ahaa ilaahayna waa kuu badinaya kuu badinaya muttafaqun calayh alfuluwa la yirina bifatxi lfaai fada oo la kordhigayo wadami laami laamka oo la godo watashdiid ilwaawi waawga oo la shado fuluwa la yiraahdo wayuqaalu ayضa waxaa sidoo kale la dhahaa bilugati اlcarab bikasri اlfaai fada oo la hoos dhigo filiwi la yiraahdo waiskaane filwi la yiraahdo laamka oo la reebo iyo watakfiifilwaawi waawga oo la fududeeyo huwa almuhru weeyaan waa fardaha yaryar weeye darmaanka ah la jaro barayo macnaa siduu qofka loo dhaqaaleeyo ee loo koriyo ee loo barbaariyo sidaasoo kale ayuu ilahay qofka xoolihiisii ugu korinaya ugu barbaarinaya una ziyaadinaya wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canh qaala wuxuu yidhi baynama rajul can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu yidhi baynama rajulu yamshi bifalaatin min ardin xadiidkan aad buu u cajaa'ib badan yahay nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu nooga sheekaynayaa nin ummadihii naga horeeyey ah baynamaa rajulun xilli nini yamshi uu socdo bifalaati min alardi meel cidlo oo bahgooyo oo dhulkii ka mid ah isagoo keligii meel cidla iska socda ayuu fa samica wuxuu maqlay fii saxaabatin daruur korkiisu wuxuu ka maqlay cod dhawaaq oo lagu leeyahay asqi xadiiqata fulaan daruur yahay kac oo waxaad waraabisaa xadiiqata fulaanin beerta hebel waraabi kac beerta hebel waraabi la leeyahay fatanaxaa dalika asaxaab daruurtii markiibay socod bilowday dhaqaaqday fa afraqa isaguna waa dabagalay daruurtii faafraqa maa'ahu biyihiisii uu waday oo dhan wuxuu ku faaruqiyey fii xaratin meel halkan oho xaro ah xarada waa dhulka lakabka ah ayuu ku faaruqiyey xarradan waa meel yaro dul ah dhagaxna ah biyaha aanan cabaynin biyihii ku hooray maxay samaynayaan way soo soconayaan soo qulqulayaan waxay waraabinayaan beerta ninkii iska lahaa beertii oo dhan baa marka waraabaysa roobku beertii keliya kumuunan di'in meeshaa dusha sara ah ee dhagaxaana waa ku da'ay waa soo socdeen beertii bay waraabiyeen marka faida sharjatun min tilka shiraaji waxaa ka mid ahayd faida sharja marka marka waa tog weeyaan sharjadu waa laan yar weeyaan oo ka soo baxda buurtii faida sharjatun baa ka mid ahayn tog yar baa ahaa oo oo min tilka shiraaji togaga waaweyn ee buurta ka baxayey ah togaa keliyay biyihii qaadeen meel kale ma qaadin waa la yaabay wuu soo qaaday waddadii haddana hadduu soo qaaday qad istawcaba toga isagaaba wuxuu weeleeyey dalika almaau kulla biyihii roobka ahaa oo dhan halkaa tog keliyay qaadeen fatatabaca almaa biyihii buu raacraacay wuu raarraadiyey meel kale ma aadin biyihii buurtan ay ku da'een togaa keliyay raaceen haddana faida rajulu qaa'imun siduu u socday u socday beer halkan abuu u tegey oo biyihii oo dhan ay wada galeen faidaa rajulun qaa'imun markaa nin baaba taaganba fii xadiiqatihi beertiisii yuxawilu اlmaaa bimasaaxatih beertiisii buu biyihii ku kala rogayaa bimasaaxatih waa garweyntiisii macnaha isagaa wuxuu u samaysanayaa kanaaladiisii iyo beertiibuu ka shaqaynayaa yaambadiisiibuu wataa deegta ku wataa khalaas oo la yaabe daruurtan codkeeda waa maqlaye lagu lahaa beerta hebel waraabi wuu soo dabagalay buur halkaasay ku da'day buurtii way ka soo dhaqaaqeen togagii kale oo dhan maynan raacin biyuhu hal tog keliyay soo raaceen siday u socdeen beertii ninkana yimaadeen isagii beertuu taagan yahay beertiisiibuu sidaa u kala rogayaa biyihii meel kalena biyihii maynan aadinba maxaa marka u dhiman magacii uu maqlayay tolowman ninkanba waa inuu ogaado faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi yaa cabdallaahi masmuk waala yaabe addoonkan ilaahayow cabdallaahida saas wey yaa cabdallah qof walba waa cabdi ilaahi wey yaa cabdallah addoonkan allow masmuka magacaaga waa max qaala wuxuu yidhi fulaanun hebel baa la yidhaahdaa muxuu sheegtay lilsmi aladii samica fi saxaabati magicii uu ka maqlayey daruurta ayuu sheegtay hebel baa la yidhaahdaa allailahi waa magicii faqaala lahu markaasuu su'aal kale u raaciyo wuxuu yidhi uu la yaabay weeyaan yaa cabdallah lima tas'alnii can ismi addoonkan allow maxaad ii weydiinaysaa magacayga maxaa ka rabtaa maxaad ii weydiisay magaca faqaala uu runtuu u sheego wuxuu yidhi innii samictu sawtan anigu waxaan maqlay cod fi saxaabi cod daruurtaa baan ka maqlay alladii haada maa'u daruurtaasoo alladii uu ahaaday haada kani maauhu biyihiisa daruurta halkan biyo dhigtay ma aragtaha biyahan daruurtii waday baan magacaaga ka maqlay yaquulu iyadoo la leeyahay asqi xadiiqata fulaanin liismika magacaaga iyadoo la sheegayo la leeyahay beerta hebel waraabi yaan maqlay ee aan ku weydiiye famaa tasnacu biha fiiha maxaad ku samaysaa beertan maxaad samaysaa sidaadaba sababta keentay in daruurtaa lala hadlo iyadoo xili roobna aynan ahayn meel kale aan la waraabinin adoommada kale aan la waraabinin maxaa adiga ku mutaysatay in keligaa lagu waraabiyo amarkaana la siiyo daruurta marka faqaala wuxuu yidhi ama ida qulta haada haddaad sidaa i weydiisay hadduunan weydiin lahayn uma sheegeen ileene haddaad sidaa i weydiisay fainii anigu anduru waa fiiriya ilaa maa yakhruju minha beertan waxa iiga soo baxaan fiiriya markaa maxaan sameeyaa faatasadaqu biuluih beerta waxa ka soo baxa waa boqol weeye ka soo qaad ama waaba sagaashan faatasadaqu waa sadaqaystaa biuluhi saddex meeloodoo meel sagaashan saddex meel maxaa u ah soddon baa u ah soddon waa sadaqaystaa waa kow wa akulu ana waciyaali uluan saddex meeloodoo meelna anig iyo caruurtayda cunna oo soddon jawaanna sanadkaasaanu ku dhaafnaa maalan waa kow wa aruddu fiiha iyadana waan u celiyaa uluahu xoolaha saddex marka loo qaybiya qayb iyadan kaga shaqeeya oo hadday noqon lahayd merihii lagu abuuri lahaa hadday noqon lahayd dadkii ka shaqaynaya lacagtii gelaysay hadday noqon lahayd cararrogisteedii iyo waxeedii iyo kulliyo iyadan geliya calaa iyati xaal saddexdaasun baaban u qaybiyaa waxa ka soo baxa rawaahu muslimu alardu mulabasatu bixijaaratin ama xijaaratin sawda dhulka kulligiisa uu daboolay baa la dhahaa dhagaxa madow ee sibsibka ah asharja la yirina bifatxi shiini shiinka oo la kordhigo almucjamati wa iskaani raa'i ra'da oo la reebo sharja la yiraahda iyo wabiljiimi hiya masiilulmaai biyaha meeshay soo qaadaan la dhahaa toga ah baabu nahyi can اlbukhli wاshuxi wuxuu u baab yahay annahyu reebitaankii la iska reebay shareecadu ay naga reebtay can ilbukhli bakhayltinimo wاshuxi iyo bakhayltinimada daran weeye muudalka ah qaal اllahu tacaalى ilaahay wuxuu yidhi وama man bakhila واstaghnى wkadaba bاlxusnى fasanuyasiruhu lilcusrى wma yugni canhu maaluhu إida taradى ama man qofkii bakhila bakhayltamay ee diiday xoolihiisii inuu bixiyo wastanaa deeqtoomayna wakadaba beeniyey bilxusna tii wanaagsanaydna beeniyey islaamnimadii ama iimaankii ama aakhiradii wax lagu fasiraba fasanuyasiruhu kaa waa u sahlaynaa lilcusra tii cuslayd baanu u sahlaynaa oo naarta ah wamaa yuqhnii waxna ka deeqi maayo canhu isaga xaggiisa maaluhu xoolihiisii waxba ka deeqi maayaan goorma idaa goortii taradaa naarta uu arooro wakhtigu naarta u sii socdo xoolihiisii iyo awlaadiisii iyo waxba u tari maayaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yuuqa qofka laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda shaxiixnimadu waa sii daran tahay qofka haddii waxa jeebkiisa ku jira ama gacantiisa uu kuu diido maxaynu dhahnaa waa bakhayl wey maanta intaa ma aha laakiin wuxuu kuu diidayaa wadaadka sheekh maxamede jeebkiisa lacagtii ku jirta wuule maxaa u siinaysaa ha siinin aniga ma siinina bakhaylnimo naftiisa a ah weeyaan wadaadka maxamede jeebkiisi wuxuu ku jirana waa kaala bakhayle maxaa la dhahaa af soomaali <laughs> shux baa la dhahaa luqada carabiga waa shaxiix wey hmm, waa shaxiix weeyaan Eh, waxay dhihi jireen mudan bakhaylka waa mudan wey af soomaali bakayl lakin lanna maxaa yeele kelimadu bakhiilka waa luga carabi weya marka bakhaylnimada sii daran weeyaan kan oo wixii naftiisa maahae wax qof kale jeebkiisii ku jiro kuu diidaya mhm. gacantiisi iyo tu kaleba waa go'day kaasi mhm. waman qofkii yuuqa laga dhowro shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadayda isaga faulaaika kuwaasi hum lmuflixuun waa liibaaneen liibaanta dhabta ah waxa weeyaan inuu qofku ilaahay ka badbaadiyo bakhaylnimo marka qofka aan bakhaylnimo laga badbaadinin maxay noqonaysaa ma liibaanin ilahay agti iimaan iyo bakhaylnimo hal meel ma wada galaan sideedaba mumin dhab a ma noqon karo bakhayl abadan nebiga siduu yidhi calayh isalaatu wasalaam wama alaxaadiiu fataqadamat way inoo soo hormartay jumlatan qayb oo minhaa iyada ka mida fi lbaabi الsaabiqi baabkii horey noogu soo hormartay wa can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canh ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaala wuxuu yidhi itaqu ظulma dulmiga iska dhowra iska ilaaliya gardarada iska dhowra gardarada iska ilaaliya xadgudubka iska dhowra inaad xadgudubtaan ood wax gardaraysataan iska ilaaliya fa ina الظulma maxaa dhacay sababtu faina ulma gardarada xadgudubta alle wuxuu subxaanaه wa tacaala inoogu tilmaamaya calى lisaani nabiyi muxamadi salى اllahu alayh ali wasalam inuu yahay ulumaatu ywma اlqiyaama mugdiyaasha maalinta qiyaamaha wاtaquu shuxa waa kan maxalu shaahidka xadiidka sababta loo soo qaatay wاtaquu shuxa bakhaylnimo iska ilaaliya ta daran weliba faina shuxa maxaa yeelay bakhaylnimadu ahlaka way halaagtay man kaana qablakum kuu idinka horreeyey bay halaagtay xamalahum wuxuu ku xambaaray bakhaylnimadu waxay ku xambaartay calaa an safakuu dimaa'ahum dhiigooda inuu daato inay dhiigooda daadiyaan bay ku xambaartay oo wastaxalluu ay bannaystaan maxaarimahum wuxuu ilaahay ka xaaraam yeelay taasay ku xambaartay rawaahu muslimun marka bakhaylnimadu ummadihii inaga horrey bay halaagtay annagana wayna halaagaysaa xadiidka cabdulahi bn zubayr iyo axaadiis badan baa ku aroortay meesha sheekhu uu ka gaabsaday rawaahu muslimu wallahu subxaana wa tacala aclam